بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنواع الإعراب إعرابك أنواعdiisii wey duruustii hore waxaynu ku soo qaadanay الإعrاab والبناء ama المعرب والمبني المعرب والمبني waxaynu soo sheegnay kelimaad kalimaat lua acarabiya loo qaybiyo laba qayboodoo keliya mabni mucrab lannahu kelmadu haddii ay akhirkeegu isbabedelo bixasab awaamil ama bisabab alcawaamil adaakhilati calayha awaamisha soo galaysa ee kala duwan darteed ama mawaaqicda kala duwan mawqiciyada kala duwan ee kelmadu ay jumlada ka dhacaysa darteed haddii aakhirkeegu isku babedelo waxaa la dhahdaa mucrab haddii akhirulkelima uu laazimo ama ku sugnaado xaalad keliya oo meel kasta haddii la geliyo ama wax kasta haddii lasoo geliyo meel kasta haddii la dhigo aanu akhirkaygu isbedelaynaa waxaa la dhahdaa mabni waxaa kalenu soo sheegnay xuruuftu dhammaanteed inay mabni tahay xaraf mucrabihi ma jiro ficilada maadiga ah dhammaantood iyo afcaalulamri dhammaantoodna inay mabni yihiin mucrab waxaa u soo inay yihiin laba nooc oo keliya wixii ismi iyo ficilka mudaaric darsigii ku xigay waxaynu ku soo qaadanay waxa la dhaha anwaac lbinaa marka mabniguna wuxuu leeyahay anwaac mucrabkuna wuxuu leeyahay anwaac mabniga anwaacdiisu waxa weeye xaaladaha uu laasimo kelmadda ay laasimto kelmaduhu ay laasimaan way kala duwan yihiin qaar sukuun bay laasimaan weligood way reeban yihiin aakhirkood wuu reeban yahay qaar fatxay laasimaan qaar kasray laasimaan qaar damay laasimaan marka laysku wada geeyo kelmadaha kala duwani mid walba waxa ay laasimtay waxyaabihii la laazimay ee kelmadda akhirkaygu ku sugnaa xaaladaygu ku sugnaa marka laysku geeyo afar baa ka soo baxaysa waxaana loo yaqaana anwaac lbinaa waa damma wاlfatxa wاlkasra wاsukuun kuwaas waxay ahaayeen anwaac lbinaa kelmaduna xaalada kolba ay laasimto ayaa lagu sheegaa oo lagu craaba haddii ay sukuun laasimto waxaa la dhaa mabniyun cala sukuun ama mabniyatu cala sukuun haddii ay fatxa laasimto kelmadu waxa la dhaa mabniyun cala alfatxi haddii ay damo laasimto waxa la dhaa mabniyun cala dami hadday sukuun laasimto waxa la dhaa mabniyun cala sukuun maalan ficil maadigu wuxuu badan yahay inuu kordhigan yahay waa mabni aakhirkiisuna uu fadxisan yahay marka waxaa la odhanaya in ficl maadi mabniy al mabniy cal اfatxi waa daraba jalasa qara'a dahaba ficl maadi mabniy cal اfatx ficil amarko kale maala wuxuu u badan yahay inuu akhirkiisu reeban yahay ama sukuunsan yahay ijlis iqra idhab kul ishrab raabkiisa waa lo dhanaya ficlu mrin mabniyu cala sukuun waayahay raabkuna wuxuu leeyahay ama mucrabkuna anwaac buu leeyahay anwaacu lraab waa darsigaynu qaadanayna alamila wuxuu yidhi aaa'iru shimbirku yaxuumu wuu wareegaya aaa'iru yaxuumu marka uu duulayo sidaa u wareegayo almaau cadbun biyuhu waa macaan biyuhu way macaan yihin alxisaanu farasku jaamixun waa faras yani adag oo aanu xakamuhu qabanin xakamaha faraska aan ku joogsan marka amarka la siiyo ee xakamaha lagu qabto aljaam ayaa la dhahdaa jaamix jaamixu waa waxaan yani horay amar u qaadane hore u joogsan xoog xakamaha loogu qabta mooyaane faraska jumuux baa la dhahaa alxusaan jaamix halkaa waxaa ku jira aلطaa'iru almaau alxisaanu kelmadaha jumlooyinka laga bilaabay ee araabkoodu waa mubtada marfuuc mubtada marfuuc wey lanno mid kelmad kastaa waa ismun marfuucu fii wali اljumla marka mubtaday noqonaya aلطaa'iru yaxuumu aلطaa'iru waa mubtada lanna waa ismi kooban oo jumlada ugu horeeya almaau cadbun iyo alxisaanu jaamixunna waa lamid alxisaanu iyo almaau waa mubtada kelmadaha saddexdaa aaa'iru almaau alxisaanu halkaa mubtaday dhaceen mubtaduhuna waa marfuuc waa la goday kelmadihii way godan yihiin qaybta ku xigta wuxuu yidhi ra'aytu aa'ira waxaan arkay shimbirkii ama haadkii yaxuum oo wareegaya sharibtu waxaan cabbay almaa biyihii cadban iyagoo macaan dallala wuxuu layliyey alfarisu ninkii fardafuulka ahaay fardaha yaqaanaye alxisaana faraskii ayuu layliyey oo uu tababaray saddexdii kelmadood buu marka la soo celiyey aldaa'ir almaa alxisaan laakiin halkan wuxuu soo celiyey iyagoo ah mafcuulun bihi tusaalaha koobaad ra'aytu waxaan arkay waxay ka kooban tahay ficlu wa faacil aa'ira baan arkay shimbirkii mafcuulu bihi mansuub wey waa la nasbiye waa la fadxiye sharibtu waxaan cabbay waa ficil iyo faacil almaaa ayaan cabbay biyuhu waa wixii la cabbay waa mafcuulu bihi mansuub dallala wuxuu leyliyey oo u tababaray waa ficlu maadin mabniyin cala alfatxi alfaarisu waa faacil marfuuc waa ninkii tababarayay faraska leeliyey alxisaanana waa mafcuul bihi mansuubu aaaira almaa alxisaana saddexdiiba wuxuu ka dhigay mafcuul bihi mansuub ma la nasbiyey markii ay mafcuul kelmadihii noqdeen ma la kordhigay idin mafcuulku waa mansuuba mise mise lama kordhigay waa la kordhigay waxay kutusaysaa inay mucrab yihiin kelmadaha lannahu hadday mabni yihiin isma bedeleen markii ay faacil mubtadaha ahaayeen tusaalihii qaybtii koobaad iyo markan iminka mafcuulu bihi ay yihiin haddii ay mabni yihiin akhirkoogu isma bedeleen laakiin kelmadahani waa mucrab markii ay mubtada dhaceen waa la goday lanna almubtadaa marfuuc mafcuulu bihi markii laga dhigay jumlada mafcuulu bihi ka dhaceenna waa la nasbiyey lanna almafcuula bihi mansuuq qaybta saddexaadna xarfujar baa lagu soo gelin doonaa maxaa laga rabaa markuu xarfujar soo galo in la hoos dhigo haddii ay markaa kelmadahani mucrab yihiin caadi baa loo hoos dhigaya oo la hoos dhigaya haddii ay mabni yihiinna xaalad keliya ay ku sugnaanayaan fii kulli اlaxwaal fii kulli اljumal hal xaalo keliya ayuu akhirkooga ku sugnaanaya haddii ay mabni yihiin nadartu waxaan fiiriyey buu ihi qismiga qaybta saddexaad ila طaa'iri ayaan eegay shimbirkii yaxuumu isagoo wareegay jaahishu wuxuu ku nool yahay asamaku kalluunku mumlaygu filmaai biyaha ayuu ku nool yahay nazala wuxuu ka soo degay alfarisu ninkii fardafuulka ahaa ee fardaha yaqaanay can alxisaani faraskii ayuu ka soo degay saddexdii kelmadood ka raadi jumlada ila aطaa'iri fi اlmaa'i can اlxisaani saddexdiiba wuxuu geliyay xarfu jar إلى الطائر إلى حرف جر الطائر اسم مجرور بإلى في الماء في حرف جر الماء اسم مجرور بفي عن الحصان عن حرف جر الحصان اسم مجرور بcan xarfu jar markuu soo galay saddexdii kelmadood ma la jaray oo ma lahoos dhigay mise lama hoos dhigay ma lahoos dhigay waxaan markaa saddexdaa qaybood markaan isku geyno ee saddexdaa kelmadood soo celceliyay waxaynu ka fahmaynaa inay kelimaadkaasi mucrab yihiin lanna waa aakhirkoogu isbedelay maalan kelmadda aaa'ir haddaan soo qaadana aaa'iru qaybta koobaad way godayda aaa'iru yaquub qaybta labaadna way kordhignayd rucaytu طaa'ira yaxuub qaybta saddexaadna way hoos dhignayd nadartu ila aa'iri yaxuub akhirkay wuu isbabedelay bixasabi mawqiciha min aljumla jumlka halkay ka dhacday oo kala duwanaa darteed iyo akhirkaygu isku babedelay bixasabi mawqiciha min aljumla bisababi alcawaamil addaakhilati cala alkalima cawaamisha kala duwan ee soo gasha meelaha waataynu soo dhiganay meelaha la godo ismiga aynu soo qaaday waxaa ka mid aha haddii ay kelmadu faacil noqoto waa in la godo haddii ay mubtada tahay waa in la godo haddii ay khabar mubtada tahay mubtada khabarkiisii waa in la godo haddii ay ismu kaana tahay waa in la godo haddii ay khabaru ina wa khawaatiha tahay waa in la godo haddii ay tahay kelmadu nacti raacaya mancuudkiisa oo marfuuca hada kitaabu mufiidu waa in la dhaa ama jamiilu oo la godo meelahaasoo dhan baan soo qaadano ismiga lagodo waxaynu soo qaadan meelaha ismiga la kordhigo mafcuul bihi markuu dhaco waa in la nasbiyo markuu nodo abaru kaana waa khawaatiha markuu nodo ismu ina waa khawaatiha markuu nodo nactan taabican limancuutin mansuub markuu nactigu mancuub masuuba raacayo qara'tu kitaaban haddaad tidhahdo mufiidan meelaha ismiga lahoostigaynu soo qaadan xuruufuljarka ka mida markay soo galaan marka mawaadicdii noocaas ahayd buu kelmaddii dhigay waxaa la fiirinaya inuu akhirkaygu isbabedela iyo in kale haddii uu akhirkaygu isbedelo waa mucrab taa horeynuu soo qaadan addaa'iru almaau alxisaanu waa kalimaatun mucraba waa mucrab lianna aakhiraha qad tagayara fii hadihi aljumal akhirkaygu isbedela darsigani wuxuu u socdaa aaa'iru markuu godan yahay waa marfuuc markuu kordhigan yaho aaa'ira yahay waa mawsuuc markuu hoos dhigan yahu ila aa'iri yahay waa waa majruur halkaas saddex baa ku jirta marfuuc mansuub iyo majruur ama waxaynuu bedeli karnaa marfuuc iyo mansuub iyo majruurkii marfuuci waxaynu ka soo qaadanana arafc mansuubkiina waxaynu odhanana alnasbi majruurkiina maxaynu u bedeli karnaa aljar maxaa ka soo baxaya alrafc wاlnasb wاljar saddexdaasi waxay ka mid yihiin waxaa la dhahaa anwaacu licraabka ayay ka mid yihiin kelmadda mucrabkaa noocyada ay dhici karto ama ay yeelan karta waxaa ka mid a alrafci marfuuc inay noqoto la godo waa la godi kara alnasb inay mansuub noqoto la kordhigo iyo aljar inay majruur noqoto la dhigo anwaacul icraabka ka midi halkaas waa saddex kelmaddu hadday ismi tahay saddexdaasay ku joogsanaysaa waa la godi karaa waa la kordhigi karaa waa la hoos dhigi karaa mid afraad ma laha allah markaad soo qaadato qur-aanka allaahu saddexdaa midkoodun bay noqon kartaa in la idhaahdo allaahu in la idhaahdo allaha iyo in la dhahdo maxay allaahi marfuuc mansuub iyo maxay iyo majruur waa saddexdaa midkooda ka heli maysid kelmadda allah idan waa ismiya iyadoo aan saddexdaa midkood ku sugnayn ka heli maysid oo mid afraad xaalad afraad ku sugan ma jirto wakadalika kalimat rabb wاlard wاsamaawaat yani maarata eh, eh, eh, aaya aayaad waxaasoo dhani kelmadaha asmaadoo dhan waa sida ee aan mabniga ahayn ee mucrabka ee aqalkaygu isbabeddelaya saddexdaa midkood weya inay godan tahay iyo inay kor dhigan tahay iyo inay hoos dhigan tahay halkaa waxa ku jira arrafcu walnasbu waljar waayo ismigii qaybtaasoo kaga baxay ficilkii mudaaric buu qaybta kalena kaga hadlay leannahu labadaasoo keliya mucrab ah mucrabku wuxuu ahaa ama ismi ama ficil mudaaric marka qaybtaas maadi aaayir almaa alxusaan baynu ka soo qaadan qaybtii ficilka mudaaricna waa kuwa yuuqidu caliyun cali wuxuu shidayaa hurinayaa almisbaaxa laydhki tazxafu waxaa yani soo socda aljunuudu ciidankii way socdaan tazxaf dhaqaaqida ciidanku zaxfiga wuxuu ga jeedaa gurguuradka ciidanbaa ciidankii way gurguuraya bimacnaa way dhaqaaqayaan tirada badan baa zaxfi laha tasxafu ljunuudu ciidamadii way dhaqaaqayaan tuuriqu lashjaaru geeduhu way caleemaynayaan tuuriqu way caleemaynayaan alashjaaru geedihi ficilada mudaaric ee halkaa ku jira ka soo saar yuuqidu wuxuu shidayaa tasxafu way gurguraya ama way dhaqaaqayaan iyo tuuriqu way caleemanaysaa tuuriqu way caleemanaysaa waayahay waxa weeye marka halkaa waxaa ku jira tuuriqu tasxafu iyo tuuriqu iyo yuuqidu waa ficil muaarc ficilka muaarc waynu soo qaadanay saddex xaaladood buu lahaa marfuuc mansuub iyo majsuub goormaa la nasbin jiray goormuu mansuub noqon jiray markay nawaasibtu soo galaan an lan idankay goormuu majsuum aha oo la jasmin jiray ama la reebi jiray akhirkiisa jawaasintii markay soo galeen jasminiga lam iyo lan naahiya ah iyo inay ka mid ahaayeen goormuu marfuuc noqonayo ficilka mudaaricu la goday markaanu naasib iyo jaasim midna ka horeeyey ficilkaa u horeeya yuuqidu ma mansuubba ma majsuumba mise waa marfuuc ficlun mudaaricun marfuucun baa la odhanaya u godaya ficlun mudaaricun marfuucun تزxف waa la mid ficl muطaarc marfuuc tuuriqu ficl muطaarc marfuuc ficilka muطaarc muxuu halkaa yahay waa marfuuc sidii aلطaaئru almaau alxisaanu ismigaasba uu marfuuc u ahaa halkaa mubtada marfuuc oo u godnaa ficilkan muطaaricna waa ficl muطaarc marfuuc waayahay qaybta kale lan yuuqida caliyu cali shidi maayo almisbaax leyrka lan tazxaf aljunuudu ciidamadu dhaqaaqi maayaan lan tuuriqa alashjaaru geeduhu caleemayn maayaan maxaa la soo ficilkii mudaaracada lan xarfu nafyin wa nasbin xarfu nafyi la samayn maayo waxa nafyi bay faa'iidaynayaan wa nasbin wayna nasbinayaan ficilka way kordhigayaan lan tuuriqa tuuriqa ficlu mudaaricun mansuubun bilan ficlu mudaaricun mansuub bla halkaana saddexdii ficil maxay noqdeen ma marfuucba mise waa mansuub mansuub waayo markii koobaad waxay ahayd marfuuc leannu naasib iyo jaasi midna ma soo gelin xaaladan labaadna markan labaadna waa mansuub leannu naasib baa soo galay lan oo xarfu nasbina soo galay qaybta saddexaad ee u dambaysa ficilada lam yuuqid caliyun cali mashrin almisbaax layrki lam yazacaf jundiyun askari kelihi ma dhaqaaqin iyo lam tuuriq shajaratun geedkeedii ma caleemayn lam tuuriq shajaratun geedna ma caleemaday ma caleemayn lam yuuqid lam yazxaf lam tuuriq ficilkii mubaarac halkan waa majsuum maxaa jasmiyey layskama jasmiyuuna maxaa jasmiyey soo galay jawaasintii mid ka mid a xarfu jaaz lam baa soo gashay lam maxaa la odhanaya xarfu nafyin wa jasmi lan xarfu nafyin bay ahayd lamna waa xarfu nafyi labaduba nafyi bay ka wada dhigayaan lama samaynin iyo lama samayn doono iyo waay xarfu nafyi lamtu waxayd wa nasbin baa u raacsan leanna way nasbisaa iyadu lamtana maxaa raacsan xarfu nafyin wa jasmin nafyin markaad tiraa macnahaygii baad sheegtay jasmin markaad tiraana camalkaygii baad sheegtay shaqadii ay qabanaysa yuuqid ficlun mudaaricun majsuumun waa ficil mudaarico jismisan maxaa jismiye bilaw majsuumun bilaw ficladaa mudaaric haddaba xaaladahoogo dhan dib ugu noqo halkii u horaysay yuuqidu marfuuc buu ahaa qaybta labaad lan yuuqida mansuub buu ahaa qaybta u dambaysa lam yuuqid muxuu noqday majsuum imise qaybood buu yeeshay isaguna marfuuc mansuub iyo majsuub soo saddex maaha saddexduna waa saddexdii ficilka mudaaric aan hore u soo qaaday saddexdaa xaaladood buu lahaa mar la nasbiyo haddii ay nawaasim soo gasho mar la jasmiyo markay jawaasimtu soo gasho iyo labadaa markuu ka maran yahay oo la godo rafcu ficl muaaric nasbu ficl muaaric jasmu ficl muaaric saddexdaa xaaladood buu ficilka mudaaricna waljasmu buu leehay waljasmi waa saddexdaa xaaladood oo kale oo ay ficil muaaric oo qur-aanka ku jira haddaad soo qaato saddexdaa midkoodun buu noqonaya oo mucrabe ah. saddexdaa midkoodu waayahay waxaa halkaa marka laysku geeyo dabadeedna ka soo baxaya afar xaaladood arafcu ismiga waa la godaa aaa'iru yaxuumu ficilkana waa la godaa yuuqidu caliyu labadaa waxaa ka soo baxaya arafcu oo marna ismigaa la godayay marna ficilka ayaa la godayay waa arafcu koow baan oana qaybta ku xigta ismiga waa la nasbiyaa ra'aytu aa'ira ficilkana waa la nasbiyaa mudaaric lan yuuqida labaduba waa nasbigu ismigina waa mafcuul bihi mansuub mansuub ficilka mudaaricna waa ficlu mudaaricu mansuubu bilan isaguna waa mansuub midbu nasbay wada leeyihi halkaana anasbu baynu ka soo waa isku mid nasbu alrafcu waa kow alnasbu waa ismiga iyo ficil kaba gala waa laba qaybtaba hooseysaa lagu kala duwanya ismiga qaybtiisa saddexaad markuu alrafcu iyo anasbu soo qaato qaybta saddexaad ee ismigu qaadanaya waa maxay aljar buu qaadanaya aljar xarfu jar baa soo galaya markaasaa ila daa'iriya can idaa'iriya ila la odhanaya jar buu isagu qaadanaya waa saddex ficilka qaybtiisa u dambaysana markuu alrafcu soo qaato oo lala leeyahay lala wadaago iyo annasbu oo lala wadaago markuu labadaa soo qaato qaybta saddexaada u dambaysa muxuu ficilku noqonaya aljasm keligii baa leh ismigu shaqo kuma laha aljasm imisaa ka soo baxday meesha afar waa inay ka soo baxda alrafcu alnasbu haye aljaru iyo aljasm anwaacul icraabkiiba meesha ka soo baxay afar baa ka soo baxa afartaasi waxay u qaybsamayaan saddex ismigu leeyahay iyo saddex ficilku leeyahay ismiga saddex baa ka gala oo mid baanu shaqo ku lahayn afarta ismigu rafci buu leeyahay naصbi iyo jar maxaanu lahayn ismigu jasmi ma laha haye ficilkuna alrafci wuu leeyahay arafc annasbina wuu leeyahay maxaanu lahayn ficilku wuxuu leeyahay arafc iyo annasbi iyo aljasmi buu leeyahay waa la reebaa maxaanu lahayn ficilku jar baanu lahayn meesha waxaa ka soo baxaysaa afarta laba waa la wadaagaa oo ismiga iyo ficilkaba waa laga helaa labana waa la kala leeyahay labada la wadaagaa ismiga ficilba laga helaa waa kuwe alrafcu iyo iyo alnasbu labadaasi ismigana way ku jiraan ficilkana waa laga helaa labada la kala leeyahay ismigu tawgaarka u waa tee aljaa ficilkuna wuxuu gaar u leeyahay aljas guud ahaan marka laisku geeyana imisaa ka baxaysa afar anwaacu licraab afartaas wey marka khulaasada ayuu kugu soo koobaya wuxuu yidhi alaxwaalu xaaladaha allatii tactari ee ku yimaada alaxwaalu xaaladaha allatii xaaladaha tactari kusoo dariya ee ku yimaada awaakhir alkalimaat almucraba kelmadaha mucrabka ah aakhirkooga xaaladaha ku yimaada arbacun wa afar arbacun waa afar afar xaaladood baa ku yimaada yani anwaacu licraabku waa afar kuu jeeda wahya alrafcu wاlnasbu wاljaru wاljasmu weya alrafcu wاlnasbu wاljaru wاljasmu kitaab wuxuu ku celceliyay qaarkii wاljaru buu laba jeer ku celiy afartaa xaaladood weya labada hore waa mushtarak baa la dhaha bayna alasmaa'i wاlafcaal alrafcu wاlnasbu ismigana waad arkaysina way ku jiraan mubtada iyo mafcuul markaan ka dhigno waa rafc iyo nasb ficilkana way ku jiraano marna waxaa laga dhigaya mujarad min alnawaasib wاljawaasib marna naasib baa la soo gelinaya alrafcu wاlnasbu labadaas waa mushtarak wاljaru wuxuu ku gaar yahay jarku maxay asmaada ismiguu ku gaar yahay wاljasmu jasmuhuna muxuu ku gaar yahay wtusamaa waxaa lagu magacaabaa afartan maxaa loo yaqaanaa anwaac alicraabka anwaacdiisa calaamaat اlicraabi icraabka calaamadihiisa alsliyatu ee asalka ah calaamadaha icraabka ee asalkii arbacun afar weeyaan wahya addamatu oo wixii la godayo asalku waa in dambe lagu godo wuxuu ka hadlaya alasliya waa in dambe lagu godo wlfatxatu wixii la kordhigayana waa in fatxa lagu kordhigo wlkasra wixii la jarayo ma la hoos dhigayo waa in kasra hoosdhig caadiga lagu hoos dhigo wasukuunu reebitaan wixii la jasminayana waa in sukuun lagu jasmiyo afartani waa xarakaadka caadiga ah ee asalka ah ee ay tahay kelmadda in la xarakaeyo adama wlfatxa adama wاlfatxa wاlkasra wasukuun wey wayanuubu canhaa waxa ka naaib noqda calaamaatun ukhraa calaamado kale wayanuubu canhaa waxa ka naaib noqda calaamaatun ukhraa calaamado kale tunkaru oo lagu sheegi doono fii mawaadiciha meelahooda kuwii diina ajrumiga wax ka qaadatay ajrumiga baabu macrifta calaamaat ilciraab lagu qaadan jira ajrumiyada wey calaamado kala ka naaib noqda adama wax lagu goda asalka laakiin waxyaabo kale wa lagu godaana way jira alwaaw wlali wnuun alfatxa calaamaatcraabka asalkaa weeye laakiin waxyaabo kale wa lagu nasbiyaa jira kuwaasuu yar ishaaraya ma rabo inuu halkan ku sheego kutubta dambuu ku sheegi doonaa wuxuu yidhi calaamaat alcraabi alsliyatu calaamadaha icraabka ee asalkii waa afar adama oo asalku wixii la godayay marfuuc markaa tidhaahdo wa calaamatu rafci adamatu inaad tidhahdo asal wاlfatxatu mansuub wa calaamatu nasbi alfatxa wاlkasratu majruur wa calaamatu jari alkasra wasukuunu majsuum wa calaamatu jasmi asukuun calaamadaha icraabka asalkii kuwaas weeyaan wayanuubu canha waxa ka naayib noqdo halkeeda galaa calaamaatun ukhraa kuwo kale tudkar oo lagu sheegi doono fii mawaadiciha meesheeda insha allah aan ku sheegi doono alrafcu wاlnasbu labadaasi yashtarikaani waxay wadaagaan fi اlasmaa'i wاlafcaali asmaada iyo afcaasha labadaba labadaba waa laga helaa ismigii oo marfuuci wuu jiraa isagoo mansuubiina wuu jira ficil marfuuca ficil mudaaric oo marfuuci wuu jiraa isagoo mansuubiina wuu jira alrafcu wاlnasbu waa mushtarak bayna alasmaa'i wاlafcaal afcaasha waxaa looga jeeda ficilkii mudaaric wاljaru jarkuna yakhtasu wuxuu ku gaar yahay bilasmaai asmaada kamaa yakhtasu siduu ugu gaar yahay aljasmu reebitaankuba bilaal isaguna aaaha ugu gaaryahay kaasina acaashu ku gaaryahay